بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد culima su-aalihii xagga hore shan iyo tobanka daqiiqa inaga qaadan jiray xagga dambe ayaynu u dhigan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kolkaa shan iyo toban daqiiqo oo su'aale ah kuwii aan idin weydiin jiray iyo kuwa idinku casharka aad ka soo saartiinba xagga dambe ayaynu u dhiganaynaa maanta laga bilaabo haddii ilaahay cashirka ayaynu iska qadimaynaa amaan iska dejana waxaynu soo dhigannay ficilka gaar ahaan maadi inagoo ka qaadanay ficilka qaybihiisa si guud inuu saddex u qaybsamayo iyo qaybta lafteeda laysku haysto oo kuufiguna uu yidhi ficilku labuu u qaybsamaa basriguna uu yidhi saddex u qaybsamaa iyo in ficilka maadi mabni uu yahay saddex arrimood mid ahaana lagu binaynayo fatxo iyo dammo fatxo iyo damo iyo iyo sukuun saddexdaa mid ahaan in lagu binaynayo haddana amarkii baan doonaynaa inaan maanta qaadano wal amru amarkii majzuumun waa la jasmin abadan weligiiba ficil amar weligiiba waa la jasmiyaa amarku waa maxay ama ficil amar waa maxay horta sidiisaba ficil amar culima waxaa loo yaqaanaa waa ficilka kutusa dalab iyo wax lagaa codsanaayo fadhiiso cun cab hadala soco haddaan ha fadhiisan ku idhaa maaha amar ha fadhiisan ha cunin ha cabin maaha amar kaa nahyi baa la ha fadhiisan hadaan ku idhaha waa nahyi amar maaha fadhiiso haddaanku idhaahdana waa amar ha cunin haddaanku idhaahdo amar maaha waa nahyi laakiin cun haddaanku idhaha waa amar mayla socotiin in badan ardayda marka su-aalahaa la weydiiyo ma kala gartaan ha fadhiisan markay arkaan amar bay ragga qaarkood u fahmaan nahyi baa la yidhahdaa ha fadhiisan amarku waa fadhiiso oo kale haddaba culima ficil amar maxaa lagu bukaa sideese loo sameeyaa ficil amar sidee loo sameeyaa marka koobaad waxaa laga yaabaa bal ah, saddex arrimood eega hadda saddex arrimood ama afar tusaale eega ficilka jalasaa jalasa marka aan doonayo jalase inaan amar ka keeno jalasa maxaan ugu dhawaaqi jalase amarkeeda ijlis baan ugu dhawaaqi hamsihii maxaan ku sameeyey waan kasriyey hamsihii dakhala markaan doonayo amarkeedana seenu ku dhawaaqi soo gal markaan lehay udkhul hamsii maxaan ku sameeyey waan dami aag ijlis waa hamse kasrisan udkhulna waa hamse godan hadda mayla socotaa eeg markaan doonayo wasala wasala wuu xidhiidhiyey amarkeyga maxaan odhan sil baan odhan sil hamseba ma wadato hamseba ma wadato haddaba amarka maxaa lagu fahmayaa horta seen amar u sameeyaa markaan u baahdo inaan amar sameeyo ama amar aan ku hadlo sideen ficil amar u samayn karaa waa su-aashayda koobaad culimo ficil amar marka lagu yidhaa samee ha iska samaynin uune horta mudaaricee ficilkan ficilkan amarka aad ka keenaysid mudaaricu bedel marka aad mudaaricaysid xarafka labaad ee mudaaricu laba mid buu noqon inuu xarafka labaad reeban yahay iyo inuu xarakaysan yahay hadduu xarafka labaad ee mudaaricu xaraka sito xarafka labaad ee mudaaricu hadduu xaraka sito waa labuun baan ku idhi inuu xaraka sito iyo iyo inuu reeban yahay hadduu haddaba xaraka sito xarafka labaad ee mudaaricu lam baad ku dari mudaarica mudaarica lam ku dar lam markaad ku darto lamta iyo xarfulmudaarica xadafo inta soo hadhay amar ka dhig wasala ayaan ku idhi amarka ha keenine horta wasalo mudaaricee marka hore aroosale mudaaricu waa maxay yasilu xarafka labaad eega haddaba yasilu xarafka labaad xarafka labaad ee yasilu waa maxay ma xarakaysan yahay mise wuu reeban yahay wuu xarakaysan waxaanan ognahay xarafka labaad ama uu xarakoobaa mudaarica ama uu reebmaa bis kol hadduu xarakooba yasilu lam ku dar haddana sidaa uu yahay lam ku dar lam yasil markaad amarka doonayso lamta iyo xarfulmudaaricada xadaf inta soo hadhay baa amar ahe an lam yasil lam yaya amarkaan xadfa maxaa soo hadhay sil dee amarka waa intaa hadda qaala bal eega qaala bal mudaaric amarkeega keen baan ku yidhi midkalan qaala horta marka hore mudaaricee qaala maxaan idhaa qaala yaquulu baanan kii labaad ma xarakaysan yahay siday noo lam ku darsa haddaba lam yaqul lam iyo ya inta soo hadhay baa amarahe qul baaca bal mudaaricee baaca yabiicu xarafkii labaad ma yahay lam ku dar markaa lam yabic lamtiiyo yada jar inta soo hadhay baa amarahe bic yakhaafu eeg khaafa amarkeega keen haddaan ku idha khaafa maxaad samayn khaafa sidanay u qoran tahay uun lam mudaarice horta marka hore horta khaafa mudaarice yakhaafu yakhaafu markaan khaafa mudaariceeyeen yakhaafu idhaa lam ku dar markaa lam yakhaf haye lamtiiyo yada jar hadda khif maaha soomaali badan khif bay moodaan ay ugu dhawaaqaan waa khaf culimo waxaad ila socotiin marka amar la keenayo waxaan ku idhi amar markaad keenayso ha keeninun amarka eh marka hore mudaaric horta ficilkaa ka dhig markaad mudaaric ka dhigta laba mid buu noqon inuu xarafka labaad xarakoobo iyo inuu xarafka rabaad reebmo hadduu xarafka labaad xarakoobo intaad lam ku darto lamta iyo ya-da jar inta soo hadhayna amarka ku daa ma ila socotiin si fiican hadduu haddaba xarafka labaad reebmo ka warrama hadduu xarafka labaad reebmo isna lam ku dar eeg isna lam ku dar xarafka labaad hadduu reebmo lam ku dar markaad lam ku darto lamta iyo ya-da xarfulmudaaracada xadaf inta soo hadhay xaraf reebban oo xarafkii labaadu ka bilaabmi xarafkaa reebban waxaad ku samayn maxay hamsaad soo qaadan hamsahaasi ama kasraad xarakayni ama dammo maxaan ku kala garanayaa marka kasraha iyo marka damaha waxaan ku kala garanayaa xarafka u dambeeye mudaarica ka ka horeeya hadduu godan yahay xarafka mudaarica u dambeeya ka ka haduu godan yahay ama uu kor dhigan yahay horta haduu godan yahay hamsaha waa la godi bas hadduu kor dhigan yahay ama hoos dhigan yahay ka u dambeeya ka ka horeeya hamsaha waa la kasrin bal hada darabo eega daraba daraba mudaariceeya amarka daraba markaad doonaysid bal mudaaricee yadribu kii labaad hadda muxuu sameeyey ma reeban yahay mise wuu xarakoobay wuu reeban yahay saw maaha haddaba yadribu markuu lam ku dar lam yadrib waa daadka daadku saw ma reebna lam iyo ya markaan jaro daadkiioo reeban baa ayuu hadalku ka bilaabanayaa saw maaha hamsaan soo jiidan hamsaha maxaan xarakayn yadribu waan kasri waayo maxaan ku gartay in hamsaha la kasrinayo ilan udkhulba waa la godaya maxaan udrubu odhan waaye hamsaha waxaan u kasrinaya lam yadrib xarafka u dambeeyo oo baa ka ka horeeyo ra'a ayaa kasrisan yadrib ra'daas mayna kasra sida mudaarica ka u dambeeyo ka ka horeeya kasra sida yadribu ama uu fadxo sida yaclamu yaclamu miin baa u dambeeya laan baa ka horrey fadxu sitaa laba jeeraba hamsahooga waad kasrini maxaad odhan idrib iyo iclam hadduu ka u dambeeyo ka ka horeeya dame sitana waad godi yadkhulu ka warran yadkhulu kau dambeeya waa laame kaka horeysa khadamisan ma aha hamsi waa inaad godaa maxaan odhanayaa lam yadkhul markaan idha lamtiyo yada an jaro udkhul yaqtulu maxaan odhan markaa uqtul yansuru maxaan odhan markaa unsur yakrumu maxaan odhan ukrum horta culimo sidaasaa loo sameeyaa mudaaan amarka marka hore amarka samayntiisii waa inaan fahno xeerkaa yaree sheegay haddaad garateen ama aad fahanteen amar samayntiisu idinku adkaan maayo maxaynu nidhi amarka samayntiisa markaad amar doonaysid horta mudaaricee markaad mudaaricaysid xarafka labaad ee mudaarica ka koobaad maahe ka labaad ama uu xarakoobi ama wuu reebmi hadduu xarakoobo lamuun ku daro lam iyo yada jar inta soo hadhay baa amara hadduu reebmana lam ku daro lam iyo yada jar hamsaad soo jiidan doonta hamsahana ka u dambeeyo ka ka horeeya hadduu kasrisan yahay ama fadxisan yahay hamsuhu waa kasro hadduu godan yahayna waad godi intaasi waa samaynta amarka sheekheennu kama hadlin amarka maxaa lagu bineeyaa halkaasuu cashirkeenu ka bilaabanaya haddaba amarka culima maxaa lagu bineeyaa amarku ma mucraba mise waa mebni marka koobaad amarku ma mucraba mise waa mebni kuufiyiintu waxay qabaan waa mucrab basriyiintuna waxay qabaan waa mebni yaa xoog badan basriyiinta amarku waa mebni baa xoog badan sheekhu wuxuu yidhi walamru majzuumun abadan ereyga majzuumihi jasmuhu saw icraab ma aha hadalkan yuu ka raacay markaa majzuumun abadan waa lagu haystaa ilayne kuufigiibuu raacay amarka waa la jasminayaa buuhi weligiiba war amarka lama jasmiyo jasmuhu waa icraab mudaaricoo qura la icraabaa haddaba walamru majzuumun markuu ku yidhi madhabkii kuufiga ee daciifka ahaabuu raacay maxaa loo baahnaa wlmru mabniyun calaa maa yujzamu bihi saasaa loo baahnaa wlmru mabniyun calaa maa yujzamu bihi waxaa lagu bineeyaa wixii lagu jasmin jiray bes haddaba culima ficilka amar afar baa mid ahaan lagu binayni afar ayaa mid lagu binayni mar waa la reebi tusaalaha aan kuu qoro ijlis xarafka u dambeeya waa amar muxuu xarakaysay ijlis siinku muxuu xarakaysan yahay ijlis muxuu siinku xarakaysan yahay sukuun buu xarakaysan yahay wuu reeban yahay markaa marna xadfu nuun baa lagu binayni oo nuun baa laga jari laba nin amar ama rag badan amar ama gabadh qura amar saddexdaa baleeg hadda labada ragga iyo labada dumarka iyo jamaca dumarka iyo inanta qura afartaa haddaad amar istidhaahdo nuun nuun baad ka jari ijlisaa waa laba ragood fadhiista leedahay ijlisaa waa laba dumarood fadhiista leedahay ijlisuu waa rag badanood fadhiista leedahay ijlisii waa inan qura ood fadhiisa leedahay mayla socotaa hadda xadfunuun baa loo yaqaanaa markaana rag badan haddaad amar istidhaa waa xadfunuunuun ijlisuu nuun baa meesha ka maqan xadfunuun baa lagu bineeyey waa ka labaad ka saddexaad ee culima amarka lagu bineeyaa waa fatxo haddii nuunu tawkiidan ku darsado ijlisanna eegsiinkii waxaan xarakeeyey nuunu tawkiid nuunka shadanan xagga dambe kaga daray baa sababay ijlisanna war fadhiiso fadxaan ku bineeyey waa ka saddexaad ka afraad waa xadfu xarfulcille waa udcu hadduu yadcuu ahaan jiray wowgaan jari udcu ilaa sabiili rabbika waa xadfu xarfulcille wahiya lwaaw ama irmi yarmii buu ahaan jiro yadii baan jaraya irmi ama irda yardaa buu ahaan jiro alifkii baan jaraya culimo haddaba amarka horta afartaasaa lagu bineeya mar aan kuugu soo yaro celiyo anigoo caqligaaga la hadlaya caqligaaga anoo la hadlaya bal mar haddaan ku soo celiyo su-aashaa horta maxaa la amraa asal maxaa la amraa intaa baldib iskugu noqon markaad amar bixinayso maxaad amartaa lix shay baa la amraa asal ahaan lix shay baa la amraa fadhiiso markaad doonayso inaad tidhaa imisaad amri kartaa horta asal ahaan lix baa la amraa horta nin waa la amraa laba ragana waa la amraa jamac raggana waa la amraa waa imisa saddex gabadh waa la amraa laba dumarana waa la amraa jamac dumarana waa la amraa waa li lixda ahayn lama amro haddaad tidhaahdo eh, anugu ri yarbaabaan amrayba ri halkaa maraysaan amray ridii maxay noqonaysaa dee waa dhadig ilan gabadha aan kuu sheegaya gabadhunuu ma jeeda wixii dhadig dhan baan u lab markaan ku leeyahay nin unuu ma jeedo wax kastoo laba baan u jeedaa haddaad shandada amarto shandada ama hal haddaad amarto sidii ninkii gabayaagi lahaa yaa naaqu siri canaqan eh, fasiixan yaa naaqu siri hasha sidee loola hadlaya ilan waa dhadige sidii dhadigaadula hadlaysa sidii gabadhaad ula hadlaysaa wahaakada horta asal ahaan amarku waa lixdaa waa saddex raga iyo ama saddex laba iyo saddex dhadiga sow lix ma aha eeg afar calaamatulbinana way leeyihiin mar waxaan ku idhi fatxaa lagu bineeyaa marna sukuun marna xadfu xarfucilli marna xadfunuun afartaa iyo lidii baa laysku qaybini afartaa iyo lixdii ayaa laysku qaybini waxaad eegtaa ninka qura ma ninka qura marka la amrayo afarta calaamatulbina saddex buu qaadanayaa ninka qurihii ninku hadduu ficilkiisu saxiix yahay sukuun baad ku binayn nuunu tawkiidna una wadan maxaan odhan nin qura markaan amrayo nin qura ijlis hadduu ficilkiisu muctal yahayna xadfu xarfulcilaan ku binayn maxaan odhan nin qura oo xadfu xarfulcila ah udcu waa nin qura gabadh ma aha nin qura weey xadfu xarfulcila ninuun baabale xataa laba ragii male jamac ragii male gabadh quri male laba dumari male jamac dumari male nin qura uunbaa xadfu xarfulcilo lagu keeni kara udcu irmi irda waa nin qura uun haddaan mataqaanaa nuunu tawkiid ku daro nuunu tawkiid haddaan ku daro ama ha ahaada ficilku saxiix ama ha ahaada ficilku muctale nin qura isagoo ah fatxaan ku binayni nin qura u nunu tawkiid ijlistii u nunu tawkiid ku dar waa inaad fadxisaa ijlisanna hadda gabadha maaha labada dumara maaha jamaca dumarkaa maaha jamaca raggaa maaha nin qura baa la doonaya inaan nunu tawkiid ku daro maxaan odhan ijlisanna hadduu wowkuku yadcuu ahaana wowgii baan fadxini udcuwanna saddexdaa calaamatulbinayaa qaatay culima halkaa markaad eegtiin nin keliyihii muxuu qaatay marka ninka la amrayo muxuu qaatay horta sukuun wuu qaatay oo waa ijlis nin yahow fadhiiso weeye fadxana wuu qaatay marka muctalka waa udcu nin yahow ilaahay bari weeye eh, eh, xadku xarfulcillu qaatay baan doonayaa udcu xadku xarfulcillu qaatay nin yahow ilaahay bari weeye fadxana wuu qaatay waa ijlisanna ama udcuwanna saddexdaaba ninkiibaa qaatay calaamadihii maxaa soo hadhay culimo calaamadihii afarta ahaa maxaa soo hadhay xabad quraa soo hadhay xadfunuun quraa soo hadhay wixii la amri jiray ee lixda ahaana maxaa soo hadhay shan baa soo hadhay sow shan maaha xadfunuunku afar buu qaadanayaa afar eeg laba ragood amraysaa waa xadfunuun ijlisaa laba dumarood amraysaana waa xadfunuun ijlisaa rag badanood amraysaa waa xadfunuun ijlisuu gabadh qura ood amraysaana waa xadfunuun ijlisii afartaana xadfunuun baa ayaa qaatay culimoy calaamadihii afarta ah uma dhammaanin laakiin maxaa soo hadhay lixdii la amri jiray jamac dumara jamac dumaraa soo hadhay jamaca dumarkiihi mufradkiibay ka daba tagtayo se u mufradku fadxa ma oo sukun ma lahayn oo xadfu xarfucillo ma lahayn sukuunkiibay la qaybsatay waxay tidhi jamaca dumarkaa waa la sukuniyaa uun maxaad odhan dumarka fadhiista haddaad ku leedahay bal dumarka amaroo fadhiista ku dheh ijlisna siinka waa inaad reebto nuun fadxisan umaad ka dambaysiini ijlisna ijlisna waad la fahamteen malaynaya bal hadeeg kitaabkeennii hore ayaa halkan ka faahfaahsanaa ajruumiga marka aan doonayno kolka ardayga uu ku adkaadaa ama u baahda inuu jilciyaa dib ha ugu yaro noqdo oo lixdaba inaynu dul marnay baa laga yaabaa ama tusaalayaashiisa uu wax ka mida ka helo walmru ficlulmarka majzuumun waa la jasmiyaa abadan weligiiba waa la jasmiyaa amarka weligiiba waa la jasmiyaa kuufigaa qaba inuu amarku in yaroo mudaarica ka tirsan yahay kadibna sida mudaaricu uu mucrab majzuuma u ahaa in amarka la jasmiyo ayuu kuufigu qabaa basriguna wuxuu le war amarka waa la bineeyaa inaga daaya waa la bineeyaa ficilka amar maxaa lagu binaynayaa haddaba ficlulamarka waxaa lagu binaynaya waxa mudaariciisa lagu jasmiyo mudaariciisa waxa lagu jasmiyo unbaad ku binayn walmru amarkii majzuumun waa la jasmiyaa abadan weligii weligiiba waa la jasmini wlmudaaricu mudaaricuna maa kaana waa ka uu ahaado fii awalihi awalkiisa ixda zawa'idi ziyaadooyinkii mid ka mida alarbaci ee afarta ahaa afarta xarafee ziyaadada loo yaqaano ayaa mudaarica xagga hore kaga ka dhaca afarta xarafee xuruufu zawaa'idka la yidhaah ayaa mudaarica lagu furfurtaa afartaasi waa afartee talow yajmacuhaa afarta waxa koobsanaya qawluka hadalkaaga anaytu atiri anaytu anaytu waan dhawaaday oo khayrkii baan usoo dhowaaday anaytu waa imise xaraf ayaa halka inoogu jira afar xaraf ayaa anaytu halkaa inoogu jira xarafka koobaad waa hamso a weeye xarafka labaadna waa nuun anaytu waa nuunka na ku jira xarafka saddexaadna waa ya o anay yadaa weeye xarafka afraadna waa ta'da anaytu anaytu afarta xarafee ku jirta ayaa mudaarica mid ka mida lagu furfurtaa jelase bal hadda soo qaada jelasa jelase waxaan doonayaa inaan afartaa kolba mid ku furfuranno haddaan a jelase ka bilowku idhaa maxaad odhan ajlisu baad odhan ajlisu mudaaric buu noqday ajlisu ajlisu war anaa fadhiisanaya hadaad nin tahay ajlisu baad odhan haddaad gabadh tahayna ajlisu baad odhan kelmadda ajlisu ah waa la wada leeyahay markaa rag iyo dumar ajlisu waa la wada leeyahay haddana anaytu waxaan doonayaa acdii baan qaadanaye nuunka inaan jelaso ku bilowno ayaan doonayaa nuunka nuunka ayaan doonaya inaan ku bilowno maxaynu odhan jelase markaan nuunka ka bilowno najlisu najlisu macnaheegu waa maxay najlisu annagaa fadhiisanayna weeye annaga annaga najlisu haddii rag badan aynu nahay waa najlisu hadii dumar badan ay yihiinna waa najlisu hadii qof naftiisa weynaynaya uu yahay qof naftiisa weynaynaya waa najlisu kolkaa najlisu annagaa fadhiisanayna weeye annagaa fadhiisanayna yada haddana anaytu yada ayaa la doonayaa inaan eegno yada anaytu baa la doonayaa inaan eegno anaytu ya-da ayaa la rabaa jalasa inaynu ku bilowno maxaynu odhanaynaa markaa yejlisu baynu odhan yejlisu yejlisu waxaynu ku marnay kitaabkeennii kale afar macno inay ku timaad yejlisu yejlisu ninkii maqnaabaa fadhiisanaya yejlisu labadii ragga ahaa ee maqnaabaa fadhiisanaya yejlisu raggii badnaa ee maqnaabaa fadhiisanaya iyo yejlisna dumarka badan ee maqan baa fadhiisanaya afartaasaan ku soo marnay ya-du inay keento waa nin maqan iyo laba ragoo maqan iyo jamac ragoo maqan iyo jamac dumaroo maqan waa yada bal haddana anaytu tabaa ugu dambayse jeleso tadaa aynu ku bilaabanno maxaynu odhanaynaa jeleso haddaan tada ka bilaabo tajlisu baanu odhan tajlisu waxaynu ku dhigannay taadu inay sideed macno ina tusto ayaan kitaabkeennii kale ku dhigannay tajlisu war adaa fadhiisanaya iyo tajlisu tii maqnayd baa fadhiisanaysa labadaa macnaa hadda halkaa ku wada jira tajlisu haddaad aragto degdeg ha u macnaynin waxa dhici kara tajlisu nin lala hadlayo tajlisu waradaha fadhiisanaya waxaa kaloo dhici karta inan maqan tajlisu tii maqnayd baa fadhiisanaysa taakulu maxaad ku macnayn haddaba taakulu taakulu imise macnay leedahay markaa ilayn ta'dii baan ku bilownee markay taakulu u dhigan waa laba macno taakulu war adaa cunaya iyo taakulu tii maqnayd baa cunaysa labadaba way dhici kartaa inay noqoto taakulu war cunaya iyo maye taakulu tii maqnayd baa cunaysa tashrabu maxaynu nidhaahnaa culima tashrabu laba macno ayaa tashrabu ku jira tashrabu warniyow adaa cabbaya iyo tashrabu tii maqnayd baa cabbaysa labaduba suurtagal weeyaan walmudaaricu mudaaricu maaka weeyaan kaana uu ahaaday fii awalihi awalkiisa iyo bilowgiisa ixda zawaa'idi ziyaadooyinkii mid ka mida alarbaci ee afarta ahaa yajmacuhaa waxa koobsanaya qowluka qowlkaaga anaytu a tidhi waan dhowaaday oo khayrkii baan u dhowaaday mudaarica waxa lagu bilaabo anaytu baa lagu koobay waa hamsaha iyo nuunka iyo yada iyo tada hadda anaytu waa maadiya la socda anaytu saw maadi aha anaytu waa maxay waa maadi ta'dan u dambaysaa oo ismiya baltaadaynaga jar anaa wey anaa anaa yaa mudaaricaynaya haddaba anaa anaa yaa mudaa eeg anaytudanaa mudaaricu baana afartan xaraf lagu mudaaricayni anaa yaa hamse ku mudaaricaynaya hamso anaa anaa eeg anaa anaytudii maadigeegu waa anaa anaa yaa mudaaricaynaya hamse welibana ku mudaaricaynaya laba hamsaa isku xigaya haye haye anaytu waa maadi taa facaalta maadi bay u gaar ahayd sheekh eeg anaa marka aan idhaahda hala mudaariceeyo haye sheekh ma mudaaricaynaysaa ya saaxib albiaana ya may aanii bay noqonaysaa aanii maxay noqonaysaa eeg anaytu haddaan ku idha hamse ku mudaarice maxay noqon aanii aniina waa loogu dhawaaqaa asalkeyga ani aniba eedo labadii hamso ka dambe alif loo bedela aanii waan dhowaanayaa bal haddaba anaytu yaa nuun ku mudaaricayni ilan iyaduba waa ficile nanii nanii annagaa dhawaanayna wey anaytu yaa haddana ya ku mudaaricayni yani aayadda qur'aankaa maa dilowdeen alam yani liladiina aamanuu lamtu waxay jartay yadii dambe ila yani bay ahayd sow ma aha yaniidii unbaa lam marka laga horraysiiye yada dambe la jaray xadfu xarfulcilla alam yani liladiina amanu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah war miyayna gaadhin xilligii kuwa iimaanka leh qalbigoogu uu khushuucayey ee ilaahay xuskiisa uu ku khushuucayay haye anaytu yaa ta ku mudaaricaynaya tanii wey tanii tani war waad dhowaanaysaa iyo tanii tii maqnayd baa dhowaanaysaa labadaa macno ayaynu halkaa ku tilmaanay wlmudaaricu mudaaricu maa kaana waa ka uu ahaado fii awalihi ama uu ahaaday fii awalihi awalkiisa ixda zawaa'idi ziyaadooyinkii mid ka mida al arbaci ee afarta ahaa yajmacuhaa afartaba waxaa kulmin qowluka qowlkaaga anaytu waan dhowaaday oo khayrkii baan kusoo dhowaaday iyo cilmigii kol haddaan halkaa marayo buu yidhi anaytu khayr iyo aqoon baan kusoo dhowaaday wa huwa mudaarica marfuucun waa la rafciyaa abadan weligii mudaaricu weligiiba waa marfuuc eeg waa inaad iska godaa mudaarica calaamatu rafcaha mudaarica ma soo dhigannay culimo laba mid baynu ku soo dhigannay saxiixa iyo muctalka damaynu ku soo qaadannay afcaalulkhamsahana hubuutunuun baan ku soo qaadannay baabkii icraabta dib ugu noqo maxaa saxiixa calaamatu rafcihiisu ahaa damma muxuu ahaa muctalkana dam dammadu toddobaday degaysay laba ficil baa ku jiray dee saxiix iyo muctal labadii ficil mudaaric weeyaanoo damaa lagu rafcinayaa ubuunuunna afcaal hamsa ama amila hamsa ayuu ahaa haddaba waxaa culima isweydiina ficilka mudaaric calaamatu rafcihiisa garanay yaa rafciya ficilkan mudaaric horta yaa rafciya maxaana caamilu rafcihiisa ka dhigaa yaa rafcinaya mudaarica waxa rafciya afar qowl baa ku jira ee waxaad tidhaahdaa tajarud wax la yidhaha baa ugu fudud tajarud ficilka mudaaric waa marfuuc litajarudihi min annaasibi wاljaazim litajarudihi min annaasibi waaljaazim waxaa mudaarica loo rafciyaa maadaama uu ka qaawan yahay wax nasbiya iyo wax jasmiya tajarudkaa dartii qaawanidaa eeg maadaamuu ka madhan yahay wax ka horreeyo nasbo keena ama wax ka horreeyo jasmo keena madhnida lafteeda ayaa keenaya nasbaha wa huwa mudaarica marfuucun waa la rafciyaa xataa yadkhula calayhi ilaayuu dusha ka galo naasibun mid nasbiya waxyaabo mudaarica nasbiye ayaa jira ee kuwaas ilaayay dusha ka galaan ow jaazimun ama mid jasmiya ilaayu xagga hore ka maro hadduu wax nasbiyaa xagga hore ka maro waa la nasbin hadduu wax jasmiyaa xagga hore ka marana waa la jasmin haddaba waxyaabaha wax nasbiya ayaynu u baahannahay culimo fa nawaasibtu casharatun toban weeyaan ficilka mudaaric waxyaabaha nasbiyaad ee xagga hore ka maraan waa toban toban qodob tobankan yaa qaba ma baa mise kuufi kuufiyiinta tobanka qaba basriyiinta iyo madhabka muxaqiqiintu waa afaruun waxa mudaarica nasbiya waa afar madhabka basriyiintu weeyaan imisaa kolkaa ay ka reebeen basriyiintu lixda ka soo hadhay saddexna waa jar saddexna waa xarfulcadaf lixda soo hadhay maxaynu nidhi saddexna waa xarfuljar saddexna waa xarfulcadaf waayo laamu tacliil bay yidhahdeen kuufiyiintu waxbuu nasbiyaa waxa weeye dahabtu ila lmasjidi liatacallama liatacallama waa la og yahay atacallamadan inay mansuub tahay waa mutafaq laakiin ma laamkaa nasbiyey mise an qarsoon basrigu an qarsoon buu ku leeyahay kuufiguna laamkaa nasbiyey buu ku leeyahay laam maxaa lagu yaqaanay xaraf jaar inuu yahay adigu nawaasibtu waa toban iyo waa afar baa laysku qabtay yaa xoog badan inay imise tahay afarta ayaa xoog badanoo madhabka basriyiinta ah fannawaasibu kuwa wax nasbiyaa hadday mudaarica mid ka midii xagga hore ka maro casharatun waa toban toban baa wax nasbinaya wahiya an ereyga an ama haysa an mudaarica hadday ka hor marto waa inaad nasbisaa uun bal hal tusaale keen mudaariciyo an ay ka horayso oo la nasbinayo waxaan ku idhi uriidu an adhaba ila suuq uriidu an adhaba ila suuq hadda an adhaba ma haysa ficilka adhaba saw mudaaric maaha adhaba saw mudaaric maaha an baa ka hormartay waa in la nasbiya uriidu an adhaba ila suuq haddana iminka adhaba hamsaan ku bilaabaye kuma nuun ku bilaabaya adhaba oo nuun sidata kuma an ka horraysiini nuriidu an nadhaba ila suuq nuriid eeg uriidudii baa nuriidu laga soo dhilayn hadalkuu wada socdaaye uriidu waxaan doonayaa buu ahaa an adhaba inaan tago ila suuq waxaan odhanayaa nuriidu waxaan doonaynaa nuriidu waxaan doonaynaa an nadhaba ila suuq inaan suuqa aadno war suuqaanu taga isla nuriidu an nadhaba ila suuq ku darsoo waxaad eegtaa adhabadii adhabadiioo ya lagu bilowday kumaa keenaya kumaa adhabo oo ya lagu bilowday keenayo aan ay ka horayso yuridu aliyun yuridu aliyun eeg magacda halkaa soo gelay yuriidu caliyun cali wuxuu doonayaa an yadhaba ila suuq an yadhab innagu waxaan rabnaa antani inay kordhi ku samaynaysa yadhabadan ka dambaysa waxa khalad luqada laga gelaya ah inaad tidhaa uriidu an adhabu uridu an adhabu haddaad tidha allah kuu naxariisto uriidu an adhabu kelmaduhu yayna in habaarin sheekh uriidu an adhababay ahayd uriidu an adhabu ha isku hadaba haddaba adhabadiioo ta lagu bilaabay haddana an ka horraysiini maxaynu nidhaahnaa yaa hal turiidu an tadhaba ila suuq hal turiidu an tadhaba ila suuq war ma rabtaa inaad suuqa aado an tadhaba ila suuq waa tadhabadaasaan doonaynaa eh, waxaynu nidhi fanawaasibu kuwa wax nasbiyaa casharatun waa toban wahiya an antu iyadoo nafyi ahayn ayay ficilka ay ka horaysa nasbini haduu saxiix yahay waa fatxa haduu muctal yahayna waa fatxa labana waa daahiro marna waa muqadara hadduu afcaalulkhamse yahayna maxay noqona markaa ah, antukay ka hormartay xadfunuun nuunkii unbay ka xadfi hal turiiduuna an taxfaduu duruusakum ageeg taxfaduuna bay ahayd taxfaduuna saw maaha saw afcaalulkhamse maaha ama amhilatulkhamse taxfaduuna an haddaan ka horraysiiyo nuunkuunbaa laga jari maxaan u akhriyi markaa ah, an taxfaduu hal turiiduuna an taxfaduu duruusakum war ma doonaysiin inaad cashiriyantiinna xifdidiin tasuumuuna maxaad odhan markaad an ka horraysiiso tasuumuuna bal an ka horraysii wa an tasuumuu khayrun lakum buu ilaahay aayaddii suurat lbaqara wa an tasuumuu eeg afcaalulkhamse axadku nuun baa lagu nasbin jiray dee nuunkuun ka jar walan waa kelmadda lan ah waxaynu leenahay kelmaddaasi sidan unbay ku dhalatay lan unbay ku dhalatay waa xarfulbasiid marka ah ragga qaar baa qaba lantani waa xarfulmurakaboo laa iyo an laysku keenay bahayd laa iyo an kolkaa lan saw diidda maaha lan saw diidda waxay leeyihiin diiddada waxay ka keentay laa iyo an baa laysku keenay laamku wuxuu ka taagan yahay laa bay yidhaahdeen xarfii laysku jarjari jiray ma garanaysid xarfii laysku jarjari jiray waa xarfii laysku jarjari jirayoo lan laamkani laa buu ka joogaa bay yidhaahdeen nuunka lanna an buu ka joogaa bay yidhaahdeen an kolkaa laa an bay ahayd laadii waxaa laga jaray alifka antiina waxaa laga jaray hamsaha laamkii laa iyo nuunkii an baa laysku keenay maxay noqotay markaa lan bay noqotay haddaba nasbaha xaggay ka keentay bay leeyihin nasbaha ay wax nasbinayso nuunka ayay ka keentay oo nuunkaa an ka socda bay yidhaahdeen nafyiga iyo diidadana xaggay ka keentay laadi waa wax la diidaye laamka ayaa aya ka socda bay yidhahdeen ayaa laa ka taagan egeeg xarfulmurakab bay ragga qaarkood qabaan oo waxay leeyihiin lan nasbahana nuunka ayaa sababaya oo an ka socda diid nafyigana laamka ayaa sababaya oo laa ka socda waxaynu leenahay war sidaa maahee lan lan unbay ku dhalatay iyadoo lan ah unbaa la arkay iyadoo maxay ah unbaa la arkay xarfulbasiid iyo xarfulmurakab midkay tahay baa laysku qabtay waxaynu leenahay masaladu waa xarfulbasiid eh hamoodina xarfulmurakab inay tahay hamoodina lan waa diido diidadaasi waa mustaqbal laakiin abid maaha abid ma weligaa waxa lan lagu diidaa dhici maayo ha odhanin marnaba waxaad leedahay qaraa'intaa loo daynaya waa dhici karaa mararka qaar inuuna weligii dhicin waxa dhici karaa inuu mar dambe dhaco bal hadda waxaad tidhaahdaa suuqa aadi maaya dheh kuma odhanaya suuqa aadi maayo waa dahabe inta la mudaariceeyo hamse lagu mudaariceeyo ayaa an lan laga horraysin lan lan adhaba ila suuqi waa maxay macnaha lan adhaba ila suuqi lan adhaba ila suuqi waa maxay suuqa tegi maayo tusaaleheennu lantani waxa weeye ereyga ay ka hormarto waa la kordhiga waa in nasbo lagu sameeyaa adhabadii imika waa inaan kordhignaa maxaa khalad luqada aan ka gelaynaa inaan maxay ugu dhawaaqo lan adhabu ila suuq haddaan idhaa waa yaabaya lan adhabu war lan baaba meesha joogtee adhabu maxaad u godaysa xarafkayga ugu dambeeya waa qasab inaad kordhigtaa ood maxay tidhaahdaa lan adhaba ila suuqi war suuqa tegi maayo bal hada dahabada nuun ku mudaariceeyo lan ka horraysii maxaan odhanayaa lanadhaba ila suuqi lanadhaba ila suuqi bal dahaba ya ku bilaabo oo lan ka horraysiya haddana maxaan odhanayaa lan yadhaba caliyun ila suuqi lan yadhaba caliyun ila suuqi bal haddana dahaba ta ka horraysiy oo ta ku bilaabo oo lan ku dar lan tadhaba ila suuq ama lan tadhaba faatima lan tadhaba ila suuq nin baad la hadlaysa markaa lanted habayna suuq haddaad tidha warniyow suuqa tegi maysid haddaad gabadh maqan ka hadlaysana waa inaad magaceega sheegta lan tadhaba fatima ila suuq faatima suuqa tegi mayso maxaa maxalu shaahidkeenna lan aynu uga jeednaa ay tahay lantu inay ficilka ka dambeeya ay nasbo ku samaynayso hadduu saxiix yahay iyo haduu muctal yahayba waa la nasbin laakiin hadduu afcaalulkhamse yahay ama amhilatulkhamse maxaa lagu samaynayaa nuunka waa in laga jaraa oo xadfu nuun lagula yimaadaa maxaynu odhanaynaa takuluuna eh, takuluuna waad cunaysiin saw maaha bal lan ka horraysi maxaan idhaahdaa eeg waa in nuunkii la jaraa lantani hadday timaado ficil nuunkii wata waa laga jarayaa nuunka maxaan ugu dhawaaqayaa markaa lan ta'kuluu cuni maysiin halkaa haddaba muctasiladu waxay yidhaahdeen nimanka muctasilada la yidhaahdaa waa nafyigeegu istiqbaal waa abadi bay yidhaahdeen nafyigeegu waa abadi nafyigeegu waa abadi waxay u jeedaan waxa lan lagu anfiyaa weligii ma dhaca bay qabaan lan ta'kulu haddii lagu yidhaha weligaa cuni maysid shaygaa ha odhanin haddaba waa tabiid ha odhanin nafyigeegu waa tabiid sida muctasilada ha odhan muctasiladu dan gaaray ku gaadhayaan haddaad lan xarfu nafyin maca taabiidin aad tidhaa ood nafyigeyga ta'biid ka dhigto waxa ka dhalan doona inaad tidhaa berri aakhare ilaahay la arki maayo waayo muctasiladu waxay qabaan aakhare ilaahay la arki maayo ayay qabaan xadiidka muslimka ee saxiixa ah haddaad u keentana ee tidhaahdo warsawkii nebigu lahaa sida ad dayaxa u arkaysiinaydaan iskugu cidhiidhiyaynin ayaad ilaahay aakhare u arki doontiin waxay ku leeyihin xadiidkiiyo aayadda ayaa la horraysiiyaa aayaddaa la horraysiyey ilaahay baa nebi muuse ku yidhi bay yidhaahdeen lan taraani nebi muuse weligaa iyo arki maysid xataa aakhara hadan i arkaynin haddaba hadduu nebi muuse isagoo nebiya ilaahay aakhare arki waaye ma adoo nebi ahayn baad bay ku leeyihiin lantanay iyagu u qaateen inay ta'biid tahay inagu waxaynu leenahay war lantu ta'biid ma faa'iidayso mararka qaar ha qaraa'inta qaar way faa'iidaysaa sida aayada qur'aanka in lan yakhluquu dubaaban weligood diqsi abuuri maayaan baa la yidhi warshadaha adduunku horumar kasta hadday gaadhaan duqsi dee ma abuuri karaan ma soo saari karaan duqsi caadiya abuuri maayo lan yakhluquu dubaaban weligood duqsi abuuri maayaan laakiin waxay muctasiladu ilaaween aayadan kale ee ilaahay ku yidhi lanabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilayna muusa lanabraxa ma ka zuuli mayna bay yidhaahdeen ilaa aakhiro dibiga waanu dul fadhi mise waxay yidhahdeen xataa yarjica ilayna muusa intuu muuse soo noqonayuun intuu muuse soo noqonayun warlantu ma aha nafyigeegu maca ta'biid ma aha sida ay muctasiladu qabaan culimaka saddexaad waa idan ereyga idan ah waxa laga horraysiiyo ee mudaarica ah way nasbinaysaa ee la soco waxaa idan loo yaqaanaa xarfu jawaabin wa jazaain baa idan la yidhi xarfu jawaabin wa jazaain horta idan saddex qowl baa ku jira sida loo qorayo sheekha farre la iyo sheekha mubarid la yidhaahdo iyo culimada inta kale laba qowl bay ugu kala saddex qowl baa ku jira qole waxay yidhaahdeen idan markaad qorayso alif u qor oo sida idaa u qor idaa sideeda u qor idaa sideedaa loo qoraya faraan qabaa inuu faraan sidaa qabaa idaa qolena waxay yidhaahdeen warmeey ee idan marka la qorayo sida nuun nuun ha loo qoro sidan inaga inoo qoran idan qowlka nuunka ayaa saxiixa qolo saddexaadna waxay yidhaahdeen idanta marka la qorayo waa in loo kala saaraa idanta inay caamilo tahay iyo inay hayru caamilo tahay idantu marna ficilka way nasbisaa marna ma nasbiso hadday ficilka nasbinayso alif baa loo qoraya oo idaa baa loo qoraya haddayna ficilka nasbinayninna nuun baa loo qori oo idan baa loo qori horta idanta qoraalkeega saddexdaa qowl ayaa ku jira asal waana xarfu jawaabinoo qof su'aalku weydiiyey ayaa loogu jawaabaa oo jawaabtiisa ay dhacdaa waana xarfu jazaa'in oo waa abaalmarin qof wax kuu taray baad abaal ugu celinaysaa idan markaad isticmaalayso ninbaa ku yidhi azuuruka hadan berri waan ku soo ziyaaran azuuruka hadan berri waan ku soo ziyaaran maxaad ugu jawaabi markaad azuuruka hadan tidhaahdo maxaad odhan idan ukrimaka ukrima idan ukrima miimka waynan kor dhagnaa idan ukrimaka haddaa adna waan ku sharfin kolka idan ukrimaka waxa weeye waa jawaabo kii ku yidhi berri baan ku soo buuqanaya ayaad ugu jawaabtay waa xarfu jawaab hadalka lagama bilaabo hadaba idan ma dhici karto inaad hadalkaaga ka bilowdo uun idan de aaway idantu jawaabbay dhici jirtay aaway wixii idanta ka horraynayay waxaa kalood ogaataa waa abaalmarino ninka aad leedahay idan ukrimaka waan ku sharfin haddaa anna ku sharfin abaalmarinta maxaad kaga abaalmarisay muxuu kuu sameeyey qofku soo buuqday oo gurigaagii kuugu yimid ama meheradaadii kuugu yimid wuu ku qadariyey wuu ku qiimeeyey wuu ku sharfiyey laakiin adigu haddii damiirkaagu una waxba kala geranayn ka ku sharfiyo iyo ka ku xumeeye haddaadan kala saaraynin waa laakiin ogow qofka ku soo buuqdaa inuu yahay qof qiima kuu sameeyey waa qof ku sharfiyey maxaad abaal uga dhigi markaa ka ku yidhaa berri baan ku soo buuqan waxaad odhanaysaa idan ukrimaka haddaa anna waan ku sharfin taa igu ogow abaalkayga inaan ka dhigo idanta waxaa la yidhaha xarfu jawaabin wa jazaain ficilkana xagga horay ka gashaa haddii wow ama fa laga horraysiiyana laba madhab baa ku jira wa idan haddii la yidhaahdo waxa weeye laba madhab baa ku jira in caamilo laga dhigo iyo inayna caamilo laga dhigina ficilka layska gudo iryadu inay u horraysaa la rabaa idantu inay u horayso wa kay waa ka afraad kay kaydu markay naasibo noqonayso waa markuu laam ka horeeyo ama malfuud ha ahaado oo laam lagu hadlay ha noqdo ama muqadar ha ahaado oo laam qadaran ha ahaado kayda haduu laam ka horeeyo oo likey uu yahay culima waa naasiba uun xaraf jaar ma noqon karto oo haddii kayda xaraf jaar ad ka dhigi lahayd laamkani waa maxay ka horeeya laba xarfuljar may xidhiidhaan ninba sheekh baa odhan jiray xaraf xarfuljar xarfuljar loo geeyey waa dameer dameer ku xidhiidhi buu odhan jiray adeer dameerku dameerka ma hagi karo haddaad tidhaahdo dameer dameer ku xidhiidhi waa khatar laba xarfuljar haddaad isku darto isma hagi karaan kolka maxaa lagama maarmaana likay markaad tidhaa laamkani xarfuljar markuu noqday kaydu waa inay noqoto waxaan xarfuljar ahayn oo ka duwan maxay noqonaysaa markaa masderiyay noqonaysaa ficilka mudaaric nasbinaysa naasibay noqonaysaa naasibo ayay noqonaysaa haddii haddaba waxaad ka warantaa kayda haday an ka dambayso kayda hadday an ka dambayso key an haddaan idhaa key an haddaan idhaahdo kaydu naasiba ma aha waayo marka haddaan kayda naasiba ka dhigo antuna naasibay ahaydoo waaba tii koobaade laba naasib oo isku xiga ayaa ka dhalanaya sidii aynu xarfuljarka u diidnay ayaynu halkaasoo kalena u diidaynaa kolka waxaynu leenahay warkaydu waxay naasiba noqotaa markuu jaar ka horeeyo oo maxay loogu dhawaaqo likey marka loogu dhawaaqo likey eglaamkanina waa xarfuljarkii kayduna waa naasibadii hadaba eeg kayda waxa lagu daraa sababta hadda waad aamusantihiina sababta aad u aamusantihiin ma sheegi kartaa sababta aad u aamusantahay kay ku dar iyadoo mudaaricoo mansuuba waxaad odhanaysaa sakatu likay astamica darsa likay astamica darsa eeg astamia waa mudaaricoo hamsaan ku bilowday kay baan ka horraysiiyey waa inaan mansuub ka dhigaa sakatu waan aamusay likay astamica darsa si aan cashirka u dhagaysto haddaad doonto waad fadhidaaya sababtaad u fadhida balka warran ilan kaydu inay kugu adkaata maaha sow ma fadhidiin sababta aad u fadhidiin intaad mudaaric ka dhigto kay ka horraysiin waxaad odhanaysaa jalastu likay astafiida min adarsi likay astafiida min adarsi jalastu waan fadhiistay maxaad u fadhiisatay likay astafiida culima waan hadlayaaye sababta anu hadlayaa waa maxay sababta aanu hadlaya waa inaan kay ku dara iyadoo mudaarica aan mansuub ka dhiga waxaan odhanayaa maalan ukalimukum likay ashraxa darsa likay ashraxa darsa likay ashraxa eeg sharaxa buu mudaaric maadigu ahaa sharaxa markaad mudaaricaynaysa dee anaytu baad ka horraysiini mar ashraxu baad odhan mar nashraxu baad odhan mar yashraxu baad odhan mar tashraxu baad odhan eeg waxaan odhanaya ukalimuka ama ukalimukum likay ashraxa darsa kay ashraxa ashraxa waa inaan mansuub ka dhigo ereyga nasbinayaana waa kaydan afartaasi waa mutafaq inay naasib yihiin afartaa ma harkaysa in bal fiirsada afarta ficilka way nasbinaysaa aynu nidhi waa anta koobaad waa lanta labaad waa idanta saddexaad waa kayka afraad afartaasi waa mutafaq maxaa inoo soo hadhay lix baa soo hadhay mukhtalafa lixda soo hadhay waa laamukay iyo laamuljuxuud iyo xataa iyo aljawaabu bilfaai walwaawi waow lixdaasaa soo hadhay lixdaa mudaarica daba dhaca in yar hadda eeg lixdaa xaraf mudaarica daba dhaca inuu mansuub yahay waa laysku waafaqsan yahay lixdaasaan ku idhi mudaarica daba dhaca inuu mansuub yahay waa laysku waafaqsan yahay qolana male ha la godo qolana male ha la nasbiyo waayo hadday odhan lahaayeen qole ha la godo qolana ha la nasbiyo isticmaalka carbeedunbaa dib loogu noqon lahaa oo carabtii fusaxada ahayd maxay yidhaahdeenunbaa la odhan lahaa marka la arko ayaa la ogaan lahaayo oo war sidanaa saxa baa la odhan waa laysku waafaqay in lixdaa mudaarica daba dhaca la nasbinayo laakiin waxaa laysku khilaafay ereyga nasbaha keenaya ee nasbinaya war ayo horta ereyga nasbinaya ereyga lixdaa waxa mudaarica ka dambeeya nasbinaya waa maxay kuufiyiintu waa lixdan ay ka dambeeyaan bay leeyihiin basriyiintuna waa anqarsoon oo lixda iyo mudaarica dhexdooda ka xadfan basriyiinta xoog badan waayo waxba la arkay laamukayga antikiyo ay muuqanaysa mararka qaar ilahay baa qur'aanka ku yidhi lianlaa yaclama laamkani waa laamukey nuunkiibaa laada kale lagu idqaamay lianlaa yaclama ahlulkitaab waxaynu aragnay inay antii muuqanayso marna way qarsoomaysaa marna way muuqanaysaa war markay muuqato u daliisho marka ay qarsoon tahay bal eeg hadda ka shanaad waa laamukey culima laamukey laamka laamukeyga la yidhaa maxaa loo jeedaa laamukey maxaa tahay laamka laamukey la odhanayaa waa laam horta tacliil iyo cillo faa'iideeya cillo laamukey muxuu faa'iidaynayaa baynu nidhi waa cillo iyo sababbuu faa'iideeya waxaba weeyaa sow idinmaan lahayn waad fadhidiina sababtaad u fadhidiin sababtaad fadhiday un kaydii ka daayoo laam ku bedelo waxaad odhanaysaa jalastu sow likay astamica ma ahayn liastamica uun dheh laam qura un mudaarica ku dar jalastu waan fadhiistay liastamica darsa hadaba astamicadani waa ficil mudaaricoo mansuuba waa laysku waafaqsan yahay kuufigu laamkana laamu tacliil ah ama laamukey ah oo laamukey waxaa loogu bixiya ilan waa laame kaydan yare daba socota waxa weeye kayda macnihiisiibuu sitaa kaydu cillo iyo sabab bay ahayd laamkanina cilo iyo sabab weeye jalastu liastamica darsa halkanaan fadhiistay si aan cashirka u dhegaysto jalastu liastamica darsa war maxaad wax u cuntaa waxaad odhanaysaa akaltu acaaman haye ar maxaan ka dambaysiiyaa ya liaciisha akaltu acaaman liaciisha sababta aad cuntada u cuntaa inaad sii noolaato saw maaha liaciisha liaciisha eeg aciisha ficilkani waa mansuub waa sababta aad u cunaysay guri baad dhisataaye sababtaad u dhisata ma garanaysaa maxaad odhan banaytu baytan liaskuna fiihi liaskuna ar guriga maxaad u dhisataa liaskuna fiihi inaan degadhe liaskuna fiihi inaan dego kolka laamkan laamu tacliil baa la yidhaahdaa ama laamukay baa la yidhaahdaa mudaarica ka dambeeyo mansuub baa laga dhigaa kuufigu laamkaa wax nasbinaya buu ku leeyahay basriguna laamka iyo mudaarica dhexdoodabay aan ka maqan tahay buu ku leeyahay laamulkay halkaasaan kaga baxnay walaamu ljuxuud ka lixaad culima laamuljuxuud baa la yidhaha laamuljuxuud laamuljuxuudku waxa weeyi ereyga juxuudihi waa jamcu jaxdin jaxdiguna waa dafiraad shay aad og tahay ood isdiidsiiso ayaa jaxdi loo yaqaanaa laamuljuxuud waa laamkii dafiraadda laamkani meel diiddo uunbuu dhacaa bal ogaada taa hadal musbada maba galaba laamuljuxuudku horta laba qodob buu daba dhacaa ama maa kaana ama lam yakun bes laamuljuxuud muxuu daba dhacaa baynu nidhi ama maa kaana ayuu daba dhacaa ama lam yakun buu daba dhacaa maa kaanana waa diiddo lam yakunna waa diiddo labaduba waa diidda kaa doonidhe laamuljuxuud ilaahay aayadda qur'aanka a ah muxuu ku yidhi wamaa kaana allaahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi liyadara yadara miyaan la nasbinin laamkan ka horreeya laamu tacliil maaha waa laamuljuxuud ilayn maa kaana ayaa ka horrayse wamaa kaana allaahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi liyadara laamkani waa laamuljuxuud waana mansuub calaamatu nasbihiisu waa fadxa daahira caamilka nasbiyeyna kuufigu wuxuu leeyahay laamiljuxuudka basriguna wuxuu leeyahay an mudmaraa bacda laamiljuxuud haddii lam ay tahay waxaad lam yakun akhii liyakuuna lam yakun akhii liyakuuna war walaalkay mid khaaimi ma aha liyakuuna waa laamuljuxuud aayadda qur'aankai muxuu ilaahay ku yidhi lam yakun illaahu liyafira liyakfira ilaahay u dhaafi maayo ma wuu u dhaafiba mise u dhaafi maayo weeye ilaahay u dhaafi maayo wey lam yakun illaahu liyafira ilaahay marnaba u dhaafi maayo wey lam yakun illaahu liyafira liyafira waa ficil mudaaricoo mansuuba laamkuna waa laamuljuxuud ilain lam yakun baa ka horrayse waxataa hadda cashirkeennan waxaa ku jiray matnigayga yari wuu xarakaynayaye mudaarica bal hadeega wahwa marfuucun abadan maxaan ka dambaysiiyaa wahwa marfuucun abadan hee xataa yadula or yadkhuladani mayna mudaaric ahayn mana mudaaric mansuuba ahayn yaa ka horeeya oo kolkaa ka hormaray xataa baa ka hormartay haddaba xataada kuufigu xataadana wax nasbinaysa buu ku leeyahay basriguna wuxuu ku leey war xataadu xaraf jaar bay ahayd sida aayadda kale ay tilmaantay xataa matluci lfajri siday aayaddaasi tilmaamayso xataadu waa xarfuljar laakiin an mudmaraa ah lagu nasbinaya xataa yadkhula aayadda kale u fiirso lanabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilayna muusa lanabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica yarjica ka warrama culima yarjica yarjica waa ficil mudaaricoo mansuuba xataa baa dee ka horaysa culimo waljawaabu bilfa waljawaabu bilfa ka toddobaad waa aljawaabu ka sideedaad baan doonayaa waa aljawaabu bilfa fa'da jawaabka dhacda haddaad aragtiin kitaabkeenna kale sagaal meelood baan ku marnay oo fa'daasi ay gasho fada jawaabka dhacda fada jawaabka dhacda ma la socotaa fada jawaabiyada a mudaarica laga dambaysiiyo waa la nasbiyaa aayadda qur'aankaa rabbi muxuu inagu yidhi walaa tadqow fiihi fayaxilla calaykum adabii fayaxilla mudaarican miyaan la nasbinin fayaxilla ah sababta loo nasbiyey waa maxay walaa tadqow fiihi fayaxilla fa baa ka horaysaa fadani waa fada jawaabka dhacda weeyi mudaarica waa in la nasbiya illen waa fa walwaawi wowga jawaabka dhacana waa sidoo kale in lagu nasbiyo way mudaariciisa wowgu hadduu jawaab dhaco isna sidoo kale mudaarica uu ku jiro waa la nasbinaya wow jawaab dhacay waxaad odhan laa tadrib caliya wayaqdaba war cali garaaci garaacin walaalkii baa kuu cadhoone laa tadrib caliyan wayaqdaba akuuhu wayaqdaba yaqdaba maxaa loo nasbiyey culimo waxa yaqdaba loo nasbiyey wowgii jawaabka dhacay baa meesha yaalla ugu dambaynka tobnaad waa ow ereyga owa ah. bal gabayaaga kitaabkeenani wuu soo qaadanayaayo eeg hadda gabayga uu qorayo la astasilanna sacba ow udrika almunaa faman qaadat alaamaalu ilaa lisaabiriin gabayaaga gabayga tirinayaa muxuu yidhi wuxuu yidhi laastasilanna sacba ow udrika almunaa faman qaadat alaamaalu ilaa lisaabiriin waad aragtaa laastasilanna waan fudaydsan asacba wax kaste oo adag ayaan fudaydsan ow udrika almunaa ilaa intaan ididiiladayda ka gaadhayo ow udrika ayaan doonayaa ow udrika mahaysa ow udrika bogga kitaabkaygu boqoliyo toddobaatan buu ku qorayaa bejka boqoliyo toddobaatan laastasilanna sacba ow udrika almunaa faman qaadat ilamalu ilaa lisaabiriin la astasilanna buu yidhi laamkan laamulqasam baa la yidhaha xagga hore ku jira nuunkan ugu dambeeyana nuunu tawkiid baa la yidhaahdaa waan dhaartayo waan fudaydsani buu yidhi oo waan fudaydsani oo waan fudaydsan asacba wax kastoo adag shay kastoo adag inuuna adkaynuun baan ka soo qaadi buu yidhi haddaad arday tahay oo tidhaa cashirkiibaa igu adag ka warran wakhtigiibaa igu adag ka warran meel fog baan ka imaadaa ka war waxba beran maysid xaqiiq inaada waxba beranaynin hadduu shay adage aday kuula muuqdo waxba beran maysid ballan ayuu ninkani qaaday wuxuu yidhi laastasilanna dhaar iyo nuunu tawkiid ayuu iskugu daray laastasilanna waan dhaartaye waan fudaydsan oo waan fudaydsan oo waan fudaydsan asacba shay kastaoo adag wax kasta oo adag inuuna waxba ahayn uman ka soo qaadi buu yidhi oo udrikalmuna ilaa intaan waxaan idi diilanayo ka gaadhayo ididiiladayda intaan ka gaadhayo lagama yaabo buu yidhi wax adagi inuu idhibo waayo faman qaadad uma hoggaansanto alaamaalu waxyaabaha la ididiishaa ilaa lisaabirin nin saabira mooye cid kale haddaad doonayso wax la ididiisho qof saabira unbaa unbay u hoggaansamaysaa nin adkaysi leh unbaa wax ka soo baxa oo ka soo dhalaala maxalushaahiidka baydka aanu soo qaadanay waa halkee ow udrika owdaa ma haysaa mudaaric baa ka dambeeya oomee mudaaricu udrika weeyi in badanoo ka mida soomaalidu ow adraka bay u akhriyaan iska ilaaliya waa khalade ow adraka maaha ow udrika wey mudaaric hadda keenani u xarakaynayaaba ow udrika mudaaricu waa xarafka koobaad la godaya ow udrika almuna mudaarican udrikaa waa la nisbiyo kaafka uu kordhigan yahay waayo ow baa ka horaysa haddaba culima waxaad ogaatiin haddii wowga lagu owda haddii la isticmaalo owdu ay jawaab dhacdana waa sidaasoo kale oo owda jawaabka dhacday ficilka mudaaric waa lagu nasbiya owdana iyadana ficilka mudaaric waa lagu nasbiya muhiim maaha iyadu inay jawaab dhacdo laba unbaa jawaabku ay lasman yihiin inay dhacaan fa'da iyo wowga waljawaabu bilfaai walwaawi waljawaabu bilfaai walwaawi sheekha waa lagu qabsaday cibaarada dee ma wax nasbinaya mise fa'da iyo wowga ayaa wax nasbinaya siday kuufiyiintu qabaan markaan doonayno fa'da iyo wowgaa nasbinaya waxa ka fiicnayd markaa inuu yidhi waljawaabu halkuu ka yidhi wlfaau wlwaawu alwaaqicataani fii jawaabin wowga iyo fada ama fada iyo wowga jawaabka dhacay baa iyaguna ficilka nasbiya jawaabkani waa maxay talow fadu jawaabkay dhacdaa waa maxay sagaal meelood bay fadu daba dhacdaa wowguna sagaal meelood buu daba dhacaa isla beyjkii hadda aynu haynay waa boqol iyo toddobaatan sharaxeennan marka aan doonayno xaashiyat lcashmaawi dabcadaydan boqoliyo toddobaatan buu ku qorayahay baleega hadda sagaalka qodob nin gabayaa ayaa gabay ku jamciyey sagaalka qodobba hal gabay ayuu ku jamciyey wuxuu yidhi markuu hadlayey mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun murwan hawaanicu wasalwariid lixaadihim tamanaw arjuu kadaaka nafyu qaad kamula mur warniyahu amar wanha oo waxdiid wadcu oo ilaahay bari wasal oo su'aalo wacrid oo bandhig samee lixadihim si aad u dhiirigelisa ragga war ardayda si aad u dhiirigeliso waa inaad wax amartaa intaasoo jeer wax soo ahriya waa inaad wax u diiddaa ha dareerina wax soo ahriyin wadcuu waa inaad dacwad samaysaayo dee wax ugu baaqdaa wasal waa inaad su'aala samaysaa wacrid waa inaad bandhig u samaysaayo haddaad akhrido si fiican baad uga jawaabi lahayd lixadihim waa si aad ragga u dhiirigeliso si loo dhiirigeliyo waa in wax loo diidaa oo wax sameeye la yidhaa oo waxyaaba badan la sameeya tamane iska tamani markaa maxaa tamaniyi waxaa tamaniyi rag badan oo luqadii si fiican u xambaaray ama aqoontii u weelayay inay meesha ka soo baxayaan warju welibana raje eegudda rajahana kadaaka kaa waxaa lamida annafyu nafyigii qadkamula uu dhammaystirmayba war waxaa lagu halkan lagaga hadlayaa fa'du sagaalka qodobay daba dhacdo murwa amar baa looga jeeda fa'du amar bay daba dhacdaa fa'du maxay daba dhacdaa eeg amar bay daba dhacdaa daakir duruusaka fatanjaxa baa lagu odhan fatanjaxa daakir de waa amar wanha nahyi bay daba dhacdaa walaa tadw fiihi fayaxila baa lagu odhan walaa tadw fiihi fayaxila fadaasi ay daba dhacday nahyi bay daba dhacday wadcu baa lagu odhan waa duco allahuma kfir lii dembii baad odhanaysaa fancama fi ljinaan fancama waa ducay daba dhacday wasl waa istifhaamkii hal xafidta duruusaka faasmacaka baad odhan armaca xifdida cashirkii aan kaa maqle ama aan kaa dhagaystee waa cardi iyo bandhig alaa tanzilu cindana fatusiiba khayran ba maad nala soo degtid khayr baad naga heli lahayde fatusiiba wa alaa tanzilu lixadihim wa hallaa tukrimu dayfa fayamdaxaka ar maxaad martida u sharifin weyde wuu ku ammaani lahaaye tamanno waa tamani tamani baad la imanayo waa kii dee gabayaaguba tamaniga samaynaya alaa layta shabaaba yacuudu yowman fa uhbirahu bima facala lmashiibu fa uhbira fadaasi maxay daba dhacday waa bacda tamanin bay dhacday alaa layta shabaaba yacuudu yowman faukhbirahu bima facala lmashiibu waa rajihii lacallo oo kale weeye kadaaka nafyu nafyiguna waa diidadii sagaalkii way iga dhan yihiin bal sagaalka eega mur waa amar wanhana waa nahyi wadcu waa duco saddex saw maaha wasal waa su'aal afar wacrid waa cardigi waa shan lixadihim waa lix tamanno waa toddoba warju waa sideed kadaaka nafyu nafyiguna waa sagaal sagaalkaa arrimood eg sagaalkaa arrimood ayaa culima sida aynu dareemayno fa'du ay daba dhacdaa sidoo kale wowguna uu daba dhacaa fa nawaasibu nawaasibtu casharatun toban weeyaan waxa wax nasbiya horta waa toban wahiya tobankaasi an weeyi wallan weeyi wa idan weeyi wa kay weeyi walaamu kay weeyi walaamuljuxuudi wa waxataa weeyi waljawaabu bilfaai fa lagu jawaabo weeyi walwaawi iyo wow lagu jawaabo wa ow weeyi tobankiiba halkaasaynu kaga baxnay insha allahu tacaala cashirkeennu halkaasuu ku joogayaa laakiin su'aalihii ayaa culima inoo dhiman su'aalihiibaa insha allah labadan xalqadood ee hadda waraaqahoogii soo gaadhay ayaan eegi doonaa ama inoo qaadan doonta xalqata bnu cabbaas xalqata bnu cabbaas waxaan doonaynaa bal hadda xalqadaas waxa u hadli doona in sha allahu tacaala ardayga koobaad waa zubayr axmed muxamed xaaji subayrow istaag subayr nacam ya zubayr allahu yaktafi min cayni haye zubayr nacam waa si wanaagsan zubayr waxaad samayn doontaa cashirkeenna walmudaaricu maa kaana fii awalihi ixda zawaa'i ereyga walmudaaricu wowgaa bal ka sheekee wowgaasi ma ismibaa ma ficilbaa ma xarafbaa walmudaaricu wowgu ma ismibaa ma ficilbaa ma xarafbaa waa xaraf daliilkii ii raaci maxaa tidhi maxaa tidhi irfac sawtaka liasmacak muxuu yidhi sheekhu calaamaadkii ismiga kama hayo kuwii ficilkana calaamaadkii ficilkana yaa zubayr calaamaad ismiya calaamaad ficiltoona kama hayo waa xaraf markaa miyaa ma xaraf baa mise wuxuu yahayba lama garanayo wowga walmudaaricu ku jiraa ma xarafba ma ismiba ma ba waa xaraf waa yahay zubayrow waxaad samaysaa xarafku imisuu u qaybsamayey bal ii sheeg intuu u qaybsamayey imisuu u qaybsamayey maxaa tidhi imisuu xarafku u qaybsamayey bay iskada halkaa iska taagnaada waa caadi waan maqli doonaa insha allah waa mushtara o iyo mukhtasun bilismi iyo mukhtasun bilficli saddexdii waa midkee hadda saddexdii waa midkee sheekh subayr ma mushtarag ba ma mukhtasun bilismi ba ma mukhtasun bilficli ba ya maxaa tidhi sheekh waa maxay baa tidhi waa mushtarag jazaaka allahu khayr almudaaric waa maxay ma ismibaa mise waa ficil mise waa xaraf almudaaric waa maxay daliilka i raaci hadduu ismi yahay asha ka horaysa ismigu imisuu qaybsamayey saddexdii waa midkee ismi waay insha allah bartaasay inoogu joogi doontaa xalqata eh, bnu zubayr su-aasha uu qaatay zubayr xalqadan kale hal arday baa istaagi doona waxaa istaagaya ardayga maxamed muuse cali jamaacatu abilaswadi duali nacam eh, yaa inoo qoray waraaqda lanu xaad baynu nahay hadda durtabe jamaacatu abulaswadi duali bay qoreen sheekh xaggeed ka keenteen abulaswad sow inagii asmaaulkhamsaa soo baranay marka la jirayan ya lagu jiro waa maxay jamaacatu waa mudaaf abuduna waa mudaafun ilayhi mudaafun ilaygu waa majruur maxaan ku darayaa markaa jamaacatu abulswad miyaan odhan karaa ar maxaan idhaahdaa jamaacatu abilswad adduali maa sha allah haye nacam yaa jamaacata abilswad duali maxamed muuse cali waxaad samaysaa magaca jamaaca ka warran ma ismiba mise waa ficil xalqadiinumaan adiga kula gelayaay jamaaca waa maxay ma ismiba mise waa ficil mise waa xaraf ismi daliilka ii sheeg jamaaca inay ismi tahay waa mudaaf jazaak allah khayr albaa geli kartaad iska odhan kartaa aljamaaca haye ismigaasi waa midkee saddexdii saddexdii marka hore waa midkee saddexdii ismi daahir imisuu daahirku u qaybsamayey saddex saddexdii imisay sii noqoneen tirada guud sideeddii waa midkee mufrad munsarifa mucrab iyo mebni waa maxay mucrabku imise qaybood buu ahaan jiray mucrabku imisu ahaa dhinac koob iyo toban buu noqonayay haddii la soo ururiyana laba mebniguna imisu ahaa toddoba sha allah haye ka soco abilaswad abi ka waran ismi inuu ismi yahay maxaad ku garanaysaa abilaswad abii inay ismi tahay waa ragow hadda eeg eeg qofka taagan kuwa fadhiya ka faa'iido badan su-aal kastoo la weydiiye isku da inaad ka shaqayn karto jazaak allah khayr khafdaha abiidan khafdaha ku jira yadanaa khafdaa idaafana way ku jirta haye ismigani saddexdii ismi waa midkee ismi daahira imisu ismi daahir usii qaybsamayey saddex haye asmaa lhamsa mucrab iyo mebni icraabka afartiisii baab ku joogaa khafduu jooga calaamaadka khafdu imisay ahaayeen saddexdii yaa degay yadu imisay degi jirtay khaftaha saddex bay degaysay saddexdii waa midkee asmaa lhamsa haye abilswad alswad inuu ismi yahay maxaad ku garatay asha ku jirtaad ku garatay mucrab iyo mebni waa maxay mucrab icraabka baab ku jooga icraabka afartiisii mid ku jooga afdu jooga ilan abidana mudaaf alaswadna wa mudaafun ilayhiye jazaahak allah khayr addu'alina waa la mid sawcaynkaa maaha addu'alina waa maxay waa la mid weeye iska fadhiiso isla jamaacada ardayga ugu dambeeya waa ardayga labiyo labaatanaad moxamed cabdiraxmaan cali meh jamaacatu abilaswadi du'ali maxamed cabdiraxmaan cali maxamed cashirkeenna hadda aynu dhignay maxaa kugu adag kan hadda aynu dhignay sidaa u yaro eego maxaad isleedahay kelmaddaas aan isleeyahay waxoogaa sucuuba ka jirta kan hadda aynu dhignay in la soo akriyinba haa maxaa adag nimanka falsafadu cilmiga dadka dhowr bay u qaybiyaan ardayda kole waxay yidhahdeen arday baa jir naftaada inaad barataa ma arday baa jira sheekha un wax ka fahma aduma kuwaasaa tahay arday baa jira ilaayuu soo akriyo aban fahmin arday baa jira ilaayuu masalada ka soo doodo oo arday helo welibana badan arday baa jira keligii ilaayu meel yar isku soo xidho oo isagu keligiis oo eegeego aan fahmin kolkaa su-aasha ah, cashirka maxaad ka fahamtay waxaan ku baadhayaa ardaygu inuu yahay ardayda hadda wax fahamtay markay hor fadhiyaan iyo ardayda markay soo akhriyaan wax fahamta waaya iska fadhiiso maxamed insha allahu tacala culima su'aalaheeni maanta halkaas ay inoogu dhan yihiin wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam